بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى maanta waxaa noo bilaabanayo maado cusub oo ka mida min mawaadi lugati alcarabiya gaar ahaan maanta waxaa noo bilaabanayo adduruusu naxwiya min kitaabi alajruumiya adduruusu naxwiya cashiro oo naxwo ah oo ka mida min kitaabi alajruumiya kitaabka ajruumiga adduruusu naxwiyatu waa cashiro naxwo ah oo ka mida min kitaabi alajruumiya kitaabka ajruumiga ah waxaa diyaariyey anigoo ah al-ustaad caamir axmed mayow duruustan waxaan ku baran doonaa insha allahu tacaalaa naxwada ayaan ku baran doonaa naxwadu waa fanni muhiim ah oo ka mid ah min funuuni lugati alcarabiya funuunta luqadda carabiga ka mid ah waayo fannigan oo fanu naxwi ah wuxuu ka mid yahay funuunta aada iyo aada ugu muhiimsan barashada diinta islaamka laa siyamaa luqadda carabiga marka in sha allahu tacaala annaxw Ehm, ayaan insha allahu tacaala qaadan doonaa markii hore naxwo maxaa la dhahaa muxuu noqon karaa mowduucu ehm, ka hadlayo waa maxay iyo waxaas ayaan qaadan doonaa marka kitaabkan insha allahu tacaala ama muqararkan waxaa la dhahaa adduruusu naxwiyatu cashiro naxwo ahoo min kitaab alajruumiya kitaabka ajruumiga laga keenay kitaabka ajruumiga ah waa kitaab oo oo alifay muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji oo ah al ajruumiya ayaa la dhahaa asigaa waxaa la dhihi jiray ibnu ajuruum sheekaas muxamed ibnu muxamed kitaabka oo qoray ayaa cashirada laga soo mulakhaseeyey cashiro naxwo ahoo kitaabkaas marka aasaasiga ah laga keenay waay cashiradaas marka dib u habeynaa lagu sameeyey sidoo ardayga ama qofka oo ula qabsado kitaabka ajruumiga dhegeysanaya adduruus naxwiya min kitaab اlajruumiya maanta insha allahu tacaala waxaan qaadanaynaa cashirkeena koobaad addarsu اlأwalu cashirka koobaad mabaadi'u fi naxwi waa mabaadi oo naxwada loogu talagalay addarsu اlأwalu cashirka koobaad mabaadi'u fi naxwi naxwada bilaawyadeeda intuusan qofka bilaabin maadadan oo ah maadat naxw waxaa laabudda ahoo qasab ah in uu fahmo waa maxay naxwo mawduuceedu waa maxay maxaa loogu talagalay yaa ugu horeeyey oo dejiyey cashirka maanta kaas ayuu ku saabsan yahay kitaab marka naxwadu ma adko oo qofka markuu ma aragtay si fahlan loogu sharxo naxwadu waa wax fudud waana fahmayaa waay annaxwu sullam lilculuum culuumta ayay waxay u tahay jaranjaro wa miftaaxun lahaa culuumta ayay furo u tahay waay qofka markuu naxwada fahmo waxaa waaye culuum badan ayaa u furmaaya oo luqada carabiga ah marka adarsu lawalu cashirka koobaad mabaadiu fi naxwi waa mabaadi oo ku saabsan naxwada ku saabsan awalan tacriifu naxwi marka hore naxwada tacriifinteeda naxwi maxaa la dhahaa awalan tacriifu naxwi annaxwu luqatan naxwada luqada carabiga waxaa lagu dhahaa aljihatu dhinac aw ilmithlu luqada carabiga markii la fiiriyo waxaa lagu dhahaa jiha dhinac ayaa lagu dhahaa aw ilmithlu ama wax wax la mid ah ayaa lagu dhahaa jiha dhinac ama mithl mithlugu waxaa waaye wax wax la mid ah taquulu waxaa leedahay dahabtu naxwa fulaanin dhahabtu waxaan aaday naxwa fulaanin hebel dhinaciisa ayaan aaday yaa ay jihatahu dhinaciisa ayaan aaday waay wa caliyun ninka cali la dhahane naxwii ay mili waa qof aniga ila mid ah weeye tacriifu naxwi annaxwu luqatan naxwada luqada carabiga waxaa lagu dhahaa aljihatu dhinac ayaa lagu dhahaa aw ilmithlu ama wax wax la mid ah ayaa la dhahaa aw ilmithlu taquulu waxaa leedahay dahabtu waxaan aaday naxwa fulaanin hebel dhinaciisa ayaan aaday ay jihatahu dhinaciisa ayaan aaday wa caliyun ninka cali la dhahane naxwii ay mithli aniga oo kale waay naxwada luqada carabiga laba macno ayaa lagu dhahaa laba si ayaa lagu dhahaa luqada carabiga luqada markii lagu dhahaayo luqatan markii lagu dhahaayo luqatan waxaa waaye carabta maxay u yaqaaneen intaanan naxwada la dejinin maxay odhan jireen carabta oo luqatan luqadoodii hore intaanan istilaaxa naxwada imaanin luqatan maxaa naxwada loo yaqaanay marka laba wax ayaa lagu sheegay marka luqatan luqatan waxaa lagu sheegay luqa ahaan laba shay shayga koobaad waxa weeye aljiha waa dhinac aljihatu dhinac waay waxaa leedahay dahabtu waxaan aaday dahabtu waxaan aaday naxwa fulaanin hebel dhinaciisa ayaan aaday miihaasha koobaad dahabtu naxwa fulaanin naxwadaas bimacnaa jihatahu ay jihatahu dhinaciisa ayaan aaday ka labaad waxaa lagu sheegay almithl wax wax la mid ah almithl waxaad tiri tusaale ahaan caliyun mid naxwi caliyun naxwi naxwi caliyun naxwi anoo kale waay ay mithli waxaa kaloo la dhihi karaa naxwu waa ku arkaya naxwu sida tusaale naxwu ay mithlu tusaale ereygaasuu la macno yahay naxwu qawlika mithlu qawlika hadalkaada oo kale weeye idan naxwada labadan luqa luqatan waxaa lagu dhahaa aljiha aw ilmithlu ayaa lagu dhahaa waaye labadaas shay ayuu leeyahay tacriifu naxwi naxwada in la barto annaxwu luqatan naxwada luqada carabiga waxaa lagu dhahaa aljihatu aw ilmithlu labadaasaa lagu dhahaa taquul ذهبت نحو فلان أي جهته وعلي نحوي أي مثلي واصطلاحا heshiinta culimada naxw maxaa lagu dhahaa cilmun cilmi ayaa lagu dhahaa biqawaacida qaacidooyin wato yucrafu bihaa qaacidooyinkaas waxaa lagu waxaa lagu bartaa axwaalu awaakhiri اlkalimaati alcarabiya ereyada carabta gadaashooda xaaladahooda ayaa lagu bartaa icraaban icraab ahaan wa binaan iyo bina ahaan icraaban waa isbadbedel wa binaan waa isbadbedel la-aan wastilaaxan heshiinta culummada cilmun waa aqoon biqawaacida qaacidooyin wato yucrafu biha waxaa lagu bartaa axwaalu awaakhiri alkalimaati alcarabiya ereyada carabta axwaashooda xaaladaheeda gadaasheeda ayaa lagu bartaa icraaban markuu isbadbedelaayo wa binaaan iyo markuu isbadbedelayninba luqada carabiga naxwada waxaa la dhahaa sida aan soo sheegnay jiha iyo almithl laakiin istilaaxan waxaa lagu dhahaa cilmi oo qawaacid leh qawaaciddaasna waxaa lagu bartaa xaaladaha ku imaan karo awaakhir alkalimaati alcarabiya erayada carbeed xaaladahooda gadaasheeda ku imaan karo ayaa la dhahaa axwaalu awaakhiri alkalimaati alcarabiya ereyada carabta ah xaaladahooda isbadbedelkeeda ayaa lagu dhahaa icraaban inay isbadbedelaan waa binaan iyo inaysan isbadbedelin ereyada isbadbedelaya maalan rajulun rajulan rajulin rajulun maroo gudma rajulun rajulun rajulun marna waxaa leedahay rajulan rajulan marna waxaa leedahay rajulin rajulin isbadbedel taqayurka isbadbedelka rajulun rajulan rajulin isbadbedelkaas ayuu noqon karaa waay binaana waxaa lahaa waxaan isbadbedelaynin haadaa mar walba haadaa ma isbedelayo haadaa binaaan ayaa la dhahaa icraaban wa binaaan idan naxwada waxaa la dhahaa istilaaxan waxaa lagu dhahaa cilmun cilmi biqawaacida qaacidooyin leh yucrafu bihaa waxaa lagu fahmaa axwaalu awaakhiri alkalimaati alcarabiya ereyada carabta xaaladahooda gadaasheeda ayaa lagu fahma icraaban isbadbedel wa binaa'an iyo isbadbedel la-aanba idan waxaa noogu xigo awalan tacriifu naxwi waan baranay oo naxwo maxaa la dhahaa luqadda luqatan waistilaaxan cilmi istilaaxa waa aqoon qaacidooyin leh ereyada carabiga ah gadaashooda lagu fahmo xaaladaha fuulayo ama isbadbedel ama isbadbedel la-aan ثانيا موضوع علم النحو cilmiga naxwada ah muxuu ku saabsan yahay mawduuca oo ka hadlaaya naxwada waa maxa cilmiga naxw la dhaho oo loo bixiyey mawduuca oo ka hadlaayo waa maxa mawduucuhu alkalimaat alcarabiya mawduuciisu waa ereyada carabta haaniyan mawduucu cilmi naxw cilmiga naxwada ah mawduuciisu waa maxay mawduucuhu alkalimaat alcarabiya ereyada carabeed yaa weeye cilmiga naxwada ah waxaa mawduuc u ah oo ka hadlaa sideedaba alkalimaat alcarabiya wuxuu ka hadlaa ereyada carabta ayuu ka hadlaa macnaha daraba samica muxamadun qaafilun saamicun jaalisun ereyada carabta ayuu ka hadlaa ereyada ingiriiska iyo erayada faransiiska iyo ereyada luqadaha kale kama hadlo mowduucuu ka hadlayo waxa weeye alkalimaat alcarabiya ereyada carabta bis ayuu ka hadlaa mawduuciisu waa kaasa waxaan u tilaabsanaynaa qaybta xigta oo ah haalian qaybta saddexaad hamaratu tacalumi cilmi naxwi cilmiga naxwada ah barashadeeda miraha aa ka helayso waa maxay hamaratu tacallumi cilmi naxwi cilmiga naxwada ah barashadiisa miraha laga helayo amaratuhu mirihiisa waxa weeye sawnu lisaani carabka in aad ka dhowrtid can ilkhada'i gaf aad ka dhowrtid wa fahmu kalaami illaah ilaahay hadalkiisa in aad fahamtid wa kalaami rasuulihi sala allahu calayhi wasalam iyo nabiga calayhi asalaatu wasalaam hadalkiisa haalian qaybta saddexaad hamaratu tacallumi cilmi naxwi cilmiga naxwada ah barashadiisa miraha laga helaayo amaratuhu sawnu lisaani carabka in la dhooro weeye can ilkhada'i gafka wa fahmu kalaami illaah wa kalaami rasuulihi sala allahu calayhi wasalam miraha qofka wax walba oo baranayo wuxuu rabaa miro inuu ka helo miraha laga helaayo cilmiga naxwada ah barashadiisa waxa weeye laba arin oo muhiim ah arinta koobaad waxaa waaye sawnu lisaani can ilkhata arinta koobaad oo laga helaayo miraha waxa waaye kow sawnu lisaani cani lkhata'i sawnu lisaani carabka in laga dhooro oo laga ilaaliyo can lkhada'i gaf in laga ilaaliyo carabkaada khada'a iyo gafka inaad ka dhoortid waa arrin muhiim ah arrinta labaad waxa waaye fahmu kalaam illaah jala jalaaluhu allah subxaanahu wa tacaala hadalkiisa in la fahmo wa kalaamu rasuulihi sala allahu calayhi wasalam iyo nabiga calayhi asalaatu wasalaam hadalkiisa fahamkiisa hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam in aada fahamtid sala allahu calayhi wasalam in lagu fahmo labadan arin waa laba arinaan la siisaninoo qaali ah weeye carabkaada inaad carabiga gafka ka ilaalisid lianna alqur'aana wasunata axaadiista nabiga calayhi salatu slam kulluhaa waxaa waaye luqa alcarabiya waay marka inaa luqad carabkaada khada-a ka ilaalisid qur-aankoo khada-a ka ilaalisay waay maxaan ku idhaahdaa xadiidka oo khada-a ka ilaalisay waay marka luqada fahamka oo la fahmayo naxwada ama barashadeedu waa min ahami lmuhimaat waxyaabaha muhiimkan ugu muhiimsan wey midda labaadna qur-aankaa lagu fahmaya oo qur-aanka qofka naxwada yaqaano faacil yaqaano mubtada yaqaano hebel yaqaano waxa waaye qur-aanka ilaahay subxana wa tacaala ayuu ku fahmaa hadalka ilaahay waa carabi ya bilisaani carabiyin mubiin e, inaa jacalnaahu qur'aana carabiya qur-aanka ilaahay marka ayaa ku fahmaysaa waay liana alqur'aana kalaam ullah carabiyun waayahay wa kalaamu rasuulihi sal slm sidaasoo kale xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam luqada carabiga ayuu ahaa waay idan thamaratu tacalumi cilmi naxw sawnu lisaani can lkhata gafka oo laga ilaaliyo hadalka wa fahmu kalaami illaah kalaamka ilaahay in la fahmo wa kalaami rasuulihi sala allahu calayhi wasalam raabican qaybta afraad aan rabno mabaadi'da inaan ku barano awalu waadicin fii cilmi naxwi qofka ugu horeeyey oo naxwada dejiyey waa maxay awalu waadicin fii cilmi naxwi awalu waadicin fiihi qofka ugu horeeya oo dejiyey huwa abulswad اdu'ali waxaa la dhahaa abulswad addu'ali wasmuhu magaciisa dhaalim ibnu camrin waay magaciisa waxaa la dhahaa dhaalim ibnu camrin almutawafaa sana la oofsaday sanadka markuu ahaay tisca wa sitiin lixdan iyo sagaalkii hijriyada markay maraysay wuxuu ku dejiyey biamri amiiri اlmu'miniina caliy bni abi aalib amarka mu'miniinta amiirkooda oo ah caliy bnu abi aalib radi allaahu canhu allah ka raali noqdee ninka ugu horeeyey oo naxwada loo nisbeeyo waxa weeye magaciisa waxaa la dhahaa abul aswad adduali abul aswad adduali abul aswad adduali magaciisa saxda ah waxaa la dhihi jiray kunyadiisa aan ahayn dhaalim ibnu camrin abulswad aswad adduali wuxuu ahaa nin taabici ah ayuu ahaa oo cali bn abi aalib radia allaahu canhu iyo asxaab kale ayuu arkay abulswad adduali magaciisa rasmiga waxaa la dhihi jiray haalim ibn camr haalim ibnu camr wuxuu geeriyooday sanadka hijriga markuu ahaa lixdan iyo sagaal abulswad adduali cali bn abi aalib ayuu u imaadaa la dhahay wuxuu yihi luqadanaga way fasahaaday cajam iyo carab ayaa isdhex gashay islaamkana wuu faafay waxaa loo baahan yahay wax hadalka toosiyo ya markaasaa cali bn abi aalib wuxuu amray abulaswad duali inuu mabaadida naxwada dejiyo abulaswadna sidaas ayuu ku bilaabay waay marka magaciisa waxaa la dhihi jiray haalim ibnu camrin ayaa la dhihi jiray raabican walu waadicin fii cilmi naxw fii walu waadicin fiihi huwa abulaswad duali wasmuhu haalim ibnu camrin المتوفى سنة 69 بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه خامسا حكم الشارع في علم النحو شرعي محوك قبا برشد النحو ذا هو فرض كفاية وفرض لسك كافنايو على أهل كل قرية إن والبوميل وذدقن وفرض عين وفرض عين على مفسر القرآن الكريم قفك فسري قرآن كريم كأه wa axaadiid الnabiyi sala اllahu alayhi wasalam qaybtan oo ugu dambeysa oo qaybteena shanaad ah waxa weeye xukmu shaarici fi cilmi naxw sharciga muxuu ka qabaa sharciga muxuu ka qabaa barashada naxwada ah sideedaba eh, naxwada barashadeeda waa fardu kifaaya macnaha idaa qaama bihi bacdu nnaas dadka qaar hadday sameeyaan saqada alifmu cani alaaakhariin dadka kale dembiga waa ka dhacaya dembi looma haysanayo dadka qaar hadday sameeyaan idan wuxuu fardu kifaaya ku yahay in walbo meel wada degan iyo qaryo wada degan waayo laakiin fardu ayuu wuxuu ku yahay fardu waa midka aan dhacaynin marba qofka raba inuu fasiro qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala iyo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam in uu fasiro qofka rabo fardu iyo waajib ayuu ku yahay xukmu shaarici shaarica muxuu ka qabaa fii cilmi naxw sharciga muxuu ka qabaa naxwada shaarica muxuu ka qabaa huwa fardu kifaaya waa farad laiska kaafinaayo calaa ahli kulli qarya in walbo meel wada degan wa fardu caynin waa farad aan qofka ka dhacaynin calaa mufasiri qur'aani alkariim qur'aanka kariimka ah midka fasirayo ayuu fardu cayn ku yahay wa axaadiidi الnabiyi salى اllahu alayh wasalam axaadiidta nabiga alayh salat slam qofka fasirayo fardu cayn ayuu ku yahay waa fardu kifaaya iyo fardu cayn marka labadaas xukum ayuu leeyahay as'ilatun su-aalo iyo wa tamaariinu exersaasyo cashirkeena su-aalihiisa su-aasha koobaad maa huwa naxwu luqatan waistilaaxan naxwo maxaa la dhahaa sideedaba luqatan carabigii hore markii la fiiriyo waistilaaxan heshiinta culummada markii la fiiriyo maxaa naxwo la dhahaa su-aasha labaad maa mawduucu cilmi naxwi cilmiga naxwada ah mawduuciisu waa maxay wamaa hamaratuhu mirihiisana waa maxay su-aasha saddexaad man huwa awalu waadicin fiihi qofka ugu horeeyey oo dejiyey yaa waaye wamaa xukmuhu naxwada xukumkeeda oo shaarica ka qabane waa maxay waaye maa huwa naxwu luqatan wasilaaxan maa mawduucu cilmi naxw mawduuciisa waa maxay wamaa hamaratuhu man huwa awalu waadicin waayahay fiihi wamaa xukmuhu xukumkiisu waa maxay su-aalahan waxaa laga rabaa qofka inuu buug usoo gato cashirka markuu dhagaysto inuu su-aalahaas ka jawaabo cashirkeeni maanta aan kusoo qaadana cashirka koobaad oo ku saabsanaay mabaadiu fi naxwi naxwada waxyaaba bilaaw u ah cashirkeena maanta intaas ayuu ku egyahay wabilaahi towfiiq wasala allahu wabaaraka calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin